moxamed cabdilwahaab oo dhexda noo joogay kitaabkaas wuxuu joogaa caawo baabu maa jaa'a fi tatayub wixii ku yimid baasaysiga marka baabkii ku horreey wuxuu ahaa maa jaa'a fi nusra eh, kan kasii horreey wuxuu ahaa eh, maa jaa'a fi lkuhaani wanaxwuhum kii ka soo horreeyey sixirka waxyaalahaas marka kitaabku kitaabu tawxiid waa kitaab aad iyo aada u muhiim ah qaybta ugu horreeya shiikhu wuxuu uga soo hadlay tawxiidka maaragtay ahmiyadda uu leeyahay ayuu baabaystay tawxiidka ilaahay in la waxido oo uluuhiyada iyo rubuubiyadiisa iyo asmaa' wa sifaadkiisa in lagu waxido ahmiyadda ay leedahay kabacdina wuxuu soo sheegay markuu taa sheegay baabu fadli tawxiid wamaa yukafaru min adunuub fadliga towxiidka uu leeyahay iyo dunuubta in lagu dembi dhaafo haddana shiikhu wuxuu sheegay baab kaloo ah baabu man xaqaqa tawxiida dakhala aljannata bikayri xisaab qofkii towxiidka si fiican u xaqiijiya oo dhabnimo ula yimaada inuu jannada gelayo markii towxiidka uu saa u sheegay ayuu tawxiidka cagsigiisa oo shirkiga u ka sheekeeyuu yidhi baabu اlkhawfi min ashirk shirkiga in laga baqo oo macnaa la iska ilaaliyo sababtoo tawxiidku haddii uu kaa hallaabo waxaa weeye shirki baa meesha soo gelay ka bacdina tafsiiru tawxiid wa shahaadati an laa ilaaha illa allah intaas marka waxaa weeye waa tawxiidka sugitaankiisii wey iyo fadligiisii tawxiidkuna wuxuu isugu soo aruurayaa allah subxaana wa tacaala waa rabbi wey awoodda asagaa haysta asagaa nacfi kuu heli kara haddii aad caabudo asagaa haddii aad caasisid ku dhibi kara subxaana wa tacaala asagaa magacyaal wanaagsan iyo tilmaamo wanaagsan iska leh asagaas alla marka asagaa cibaadada astaahiloo in laga baqo oo loo khuduuco oo la weyneeyo maadaama asagu oo wax kaa tari karo waxna kaa dhibi karo allahaas keligiis marka inaad uku qubuucdid oo cadaabkiisa iyo dhibaatadii cuquubadiisa adduuniya aakharo aad ka baqdid naxariistiisa adduuniya aakharo aad rajaysid shirkiguna marka waxaa weeye inaan cidaan allah ahayn subxaana wa tacaala aada awood gudid inay wax tasaruf ay koonkan ku leeyihiin inay iyagu wax ku dhibi karaan haddaad u dhowaato inay maaragtay waxay kaa dhibi karaan haddii aad maaragtay cibaadadu aad ka tagtid markaad awood ahaan ugu tacalluqdid inaa marka haddana waxaa dhacaysa inaad qurbaan u samaysidoo aad u dhowaatid kitaabka dhan marka wuxuu isugu soo dhex aruurayaa waa macnaha laa ilaaha ila allah laa ilaaha qaybta hore waxaa weeye waa ilaahnimada oo macnaheedu uu yahay tacdiim weynayn iyo cibaado iyo maxabbo iyo isu dullayn ilaahay kayrkii inta laga fogeeyoo loo diido laa ilaah macnaa wax ilaahnimo ma jiro ila allahu allah maahan asagaa xaqnimo u leh marka kitaabka dhan saasuu ku saaban yahay wixii tawxiidkiiyo fadligiisa markii lagugu xafiyo oo lagu booriyo ayaa wixii tawxiidka waxu dhibaya oo shirki ah ama shirkigaas wixii asbaab u ah ama maaragtay yacnii meelo uu ka soo geli kara ayaa marka lagu diidaya marka waxaa la rabaa wax alla wixii tawxiid kugu kaalmaynayo ilaahay inaad ku tacalluqdid ood rabbinimadiisii awooddiisa iyo asmaadiisa xusnada iyo sifaadkiisa aad baratid asagana aad u khuluucdid ood maaragtay isu dullaydid ood alle awoodda rabbidid cibaadadana aad u qadimtid taasaa marka kitaabku faraya wax alla wixii kaloo ka soo horjooda cid ilaahay qayrkiisa inaad awood iyo nacfi iyo maslaxo aad bido oo markaad awood biddo haddana khuluuc iyo dacan hoorsi aad ku bilowday ayaa marka lagu diidaya kitaabka abwaabtiisoo dhan waa saas weeye oo laa ilaaha ila allah in ilaahay qayrka ilaahnimada laga anfiyo oo shirkiga la diido allahna loo sugo tawxiidkii la sugo wey baabkan marka baabyaalkaas ka mid yaho waxaa la yidhi baabu maa jaa'a wuxuu ku yimi fi taayuri baasaysiga wuxuu ku yimi tadayurku waxa weeye carabtu sida aayaduhu noo shoogi doono haddii shimbir ou ka soo horbaxo ama ugaar intay soo baxdo hadday dhinacaan bidixda intay uga timaado xagga midigtiisa ay saa u gudubto wuxuu le oo saanixaa la yidhaaho waa maarata waa barakaysantaha maanta hadduu dhinaca midigtiisa intuu ka yimaado xagga bidixa u dhaafana wuxuu leeyahay kan baarixa la yidhaahdo waa balaayo baaso uu leeyahy hadduu maaragtay tuko arko wuxuu leeyahay balaayaa dhacday dariiqaas uu ku socdo wax hadduu arkana wuxuu leeyahy waxaas waa wanaag hadduu wax arkana safarkiisana waa ka noqon wuxuu ku safarkaanba marka waa halaag wey idan baabu tawxiid iyo xaggay ka soo gelayaan waxay ka soo gelayaan waxaan shimbir xagga mara iyo ugaar xaggii xagga u socoto waxay nacfi leedahay iyo waxay awood leedahay iyo socodkaaga safarkiisa guulaysigiisa iyo khasaaradiisa waxay ka tari karta lama arko adigii marka awood markaa waxaa siisid ood qalbigaaga ku tacalluqo oo safarkaaga ka noqotid horta awoodaa siisid awood markaa siisid ka'liihaa samayno oo waxaan waxaa weeye waxaad u khuluucdo ood ka cabsatiday noqonayaan marka ama aad nacfi bidid ama durkooda aad ka cabsatid ee nacfina yaa iska lahaa durna yaa iska lahaa ilaah marka markood rubuubiyadii ilaahay baa shirki gelina waxaa markaa nacfi iyo bedidba hadhowna khoof yaa kugu dhacaya wixii baa iska dayno tawakulkii iyo meeshii uu ka baxaya marka saasay marka tawxiidkay u dhaawacaysaa baabkaas inuu meesha uu ka gelaya baabu maa jaa wuxuu ku yimi fi tadayuri baasaysiga waxaan baasan in la baasaysto iyo waqowlullaahi tacaala waxaan soo sheegnay shiiku markuu qowlullaahi tacaala uu leeyahay baabka tarjumada marka uu sameeyo aayaddan macnaa baabkaasuu deliil u wataa waxay laminta isagoo yidhi qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu leeyahay isagoo alla subxaana wa ka hadlaya xiwaarkii dhex maray rusushii maaragtay qaryada loo soo diray iyo dadkoodii ma garatay id arsalnaa ilayhim inayni fakadabuhumaa facazinaa biaaliin faqaaluu innaa ilaykum mursaluun waana kuisiin diray qaaluu waxay dhaheen ahlu qaryada maa antum ilaa basharun miluna bini aadanaati wamaa anzala alraxmaanu min shayin in antum ilaa takdibuun ilaahayna waxba ma soo dejina beenaa sheegaysaa qaaluu waxay yidhahdeen rabbunaa rabbigeena yaclamu wuxuu og yahay oo run ah innaa ilayka lamursaluun waa in laydin soo diray wamaa calaynaa ila albalaagu mubiin annagana gaarsiin unbaa korkeenna aho hanuun maynu kuma qabsarna markaasu waxay yidhahdeen qaaluu innaa tadayarnaa bikum ma garan laakiin qisadaan may waa qisadii nabiyullaahi muusa nacam oo markii ay yidhaahdeen nabiyullaahi markii intay caasiyeen fa arsalnaa calayhim utuufaana wadafaadic markii lagu diray balaayadii ayay waxay yidhaahdeen qaaluu dayarnaa bika bima maca muusow adigii dadkuula jiranaba balaayadan iyo baaskaanba adinkaa nooleh oo maaragtay sabab noogu ah qaala markaasuu wuxuu yidhi alaa innamaa daa'iruhum xumida iyo baaska ku dhacay cinda allaahi ilaahay agtiisa waayo annagu waxbana ma anfici karo waxbana ma duri karno ma dhibi karno walaakina akarahum ayaga badankood laa yaclamuuna ma og markii nebiyullaahi ay baasaysteen muuse fircawn iyo qoonkoodii ayuu wuxuu leeyahay waxa idin dhibay waa alle sababta laydinku dhibana waa macaasidiinna iyo kufrigiinna soo maaha marka anugu waxna ma tari karo oo dhib idiinma geysan karo nacfina idinma tari karee alla waayo wax wax idin dhibi kara sababta la idin dhibaana waxaa ilaah idinma dulmine waa idinka macaasidiina iyo takdiibkiina marka qaaluu wuxuu yidhi alaa inamaa daa'irukum baaskiina iyo shu'miga waxa uun kugu dhacay oo maaragtay cuquubada uun kaga dhacday cinda allahi ilaahay agtiisa wey shu'migaasna waxa uun kugu dhacay waxaa weeyaan ilaah idinma dulmina waa macaasida wey walaakina akarahum badankoodu laa yaclamuuna ma oga hadda meeshan aayadda waxaa ka muuqata tadayurkii in la sugay oo waxaa leeyahay alaa inamaa daa'irukum cinda allah soo maa marka markii hore ay yidhaahdeen muuse waa ku baasaysanoo baaska adigaa noo keenay waxaa la yidhi baaska muuse waxba idinma keeni karo waa makhluuq waxba ma haysan karo laakiin baaska iyo cuquubada alle xaggiisay ka timid sababtay alle xaggiisan uga timid waxaa weeye adinkaa macaasi sameeyey macaasidii baa maaragta idin dhibtay marka shu'miga midka la diidaa oon waxba dhibi karin waxaa weeye wax asagoo aan sabab ahayn oon shuqul ku lahayn oo wax meeshaa iska marayn inaa adiga baasaysato ama qof uu khayr kuugu yeeraa oo wanaag jooga aad tirada adaa baasiya ama waxaan kugu samaynin taas waa midda la diida laakiin shu'miga midka la sugaa waxaa weeye camal xun adiga haddii aad samaysay iyo ficlad xun ee markaa ilaahay uu kaa jaazeeyo soo maaha shu'migaas waxaa weeye waa midaad adiga la timi sababteeda ilaahayna uu kuu jaaziyey subxaana wa tacaala laakiin sumiga la diidaa waxaa weeye qofaa inta iska maray oo midtoo kafeeraha igu hor yimid oo bacaabaa xale igu hor yimid iyo waxaasaa la diida amaa camal xuma haddii aad leedahay shumi buu kugu noqonayaa marka iyo wa qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa waxa uu yidhioo qaaluu qaaluu qaaluu ha qaala aa'irukum ha qaala daa'irukum macakum ai bal antum qowmun musrifuun aayaddii waa suuratu yaasiin aayaddii marka hore aan ku kahnay wey oo markii rususha u yimaadeen ayay waxay idhaahdeen oo xaqa u sheegeen waa idin baasaysanee haddaanaan naga joogin waa idin dhagax waxay idhahdeen annagu baas idinma aanaan keena khayraan idin keeno laakiin baas hadduu idin yimaado waa adinka camalkiina xuno qaaluu waxay idhahdeen daa'irukum baaskiinnu macakum idinka macigi soo maaha adinka hadda kufri baa samaysee naseexadii baa diideen soo maaha annaga waxba baa sidin ma aanaan keenin markaad adinku camal xun aad samayseen oo camalkaas xun ilaah idinku ciqaabo idinku jazeeyo adinkaa maaragtay la yimid waayo oo bal antum adinkaa qowmun qowm oo musrifuuna xadgudbay idan halkan tadayurka midna waa la sugay midna waa la diiday kan la diiday xadiidkaa noo keento kan la sugaa waxaa weeye adugu asbaab xun haddii aad la timaadid oo baaska oo cuquuba kaaga timaado waxa weeye sababta adigaa la yimid shu'mi jazaha cuquubadaasna ilaahay xaggiisaa ka yimide qof kale shuqul kuma lahay sida dab haddaa isku ridid adiga yaad soo shu'mi lama aadan imaanin dabka adiga haddaa isku ridid ama qofka hadduu muddi isku dooxa isaga uu isdilo asbaab halaaga haddii uu la yimaado yoo baasaysanayso isaga baaskiisa soo maaha marka macnaha taas oo kale qaaluu waxay yidhahdeen daa'irukum baaskiinnu macakum idinku macigiina waayo waa kufrigiina iyo camalkiina xunkaaho bal antum adinkaa intaad dad kala baasaysa lahaydeen qowmun qooma musrifuuna xad gudbayo aayaadkii iyo rusushii alle ku jeesjeesay marka maadaama adinku aad xumi samaynaysaan baaskiinnu sababteeda waa adinku wey amaa cuquubada baaskaas minallaahi bay ka ahaa marka aayaddii hore waxay ahayd inamaa daa'irukum cinda allaahi soo ma ahayn alaa inamaa daa'irukum cinda allah tanna waxaa layidhi daa'irukum macakum marka farqiga u dhaxeeya waa maxay midka daa'irukum macakum oo qofka loo sugayo waxa weeye sababta shu'migan uu ku yimid adigaa iskoolaho waa camalkaaga xun weeye marka la leeyahay alaa inamaa daa'irukum cinda allaahina shu'miga adiga aad samaysay iyo tookafeernimada iyo bacamnimada oo camalka xun ku samaysay jazaheeda iyo cuquubadeeda waxa kaa abaalmari kara waa alla weeyo qof addoona kaaba abaalmari karo dadaa dad khayrka u sheegaa markii khayrkii loo sheego macruufkii la kormuka cuquubaa ku imaanaysa hadhow uu leeyahay wadaadadaas iyo balaayadaasaa maaragtay baaska noo keenay ma ahan wadaaddadan baaska kuuma keenin wadaaddadan waxbay kuu sheegeen iyo xaqi baaska sababtiisuna waa adig jazahad xun haddii uu ka yimaadana waa xag ilaaha wey amaa ninkan wadaadka wax kuu sheegay asaguna xaqiibuu maaragta kugu marti qaado wax booska iyo baaska waxba shuqul kuma laha wacan abi hurayrata waxaa laga wariyey saxaabiga jaliilka ahaa radia allaahu canhu anna rasuula اllaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii alle qaala wuxuu yidhi laa cadwaa ma jirto maanta ma arkaysa cudur laysu gudbiyo walaa diyarata baasaysina ma jiro walaa haamata shimbir oo maanta maarkaysa ama bahal qofka maaragtay la dilo madaxiisa ka aqayliyana ma jiro walaa safara safar la baasaystana ma jirto akhrajaahu muslim iyo bukhaari baa wariyey zaada muslim muslimna wuxuu wariyey walaa nawaa'a maaragtay xidig oo roob ku yimaado oo xidig asagu roobka keenana ma jigo iyo ma dirir ma garatay ama xilli ou roobka oo maa ku yimaado oo dirir ou roob ku yimaado ama xidig ma jiro walaa quula bahal oo maaragtay jinni ahoo maaragtay intuu midab isu yeelo dadka baadiyeeyana maanta ma arkaysaa ma jiro halkan xadiidku wuxuu noo sheegaya calayhi salaatu wasalaam waxyaalo badana oo la anfiyey oon asaas aan lahayn waxyaalahaas waxaa ka mida laa diyarat wax la baasaystaa ma jiraan macnaha waxaa weeye wax macnaha aan sabab lagu baasaysa lahayn oon ayagu asbaabta aan shuqul ku lahayn in la baasaysta maaha sida shimbir meel maray ama hadal aad maqashay ama sharqan ama qaylo aad maqashay inaad tiraahda waxaani baasay wada soo ma ama haddii de col hadduu kugu soo duulo ama dhibaato kale ay timaado oo wixii maanta ma arkaysa inaad ka cararto ood ka wareegto waa leeda laakiin waxaan waxba ahaynoo asbaab lahaynoo meel cidla inaad ka diido meli diyaaradana saan sheegnay shimbiraha iyo ugaarta hadday ku hor yimaadaan way fiirinayaan dariiqaanoo ku socda maalan waa safrow leeyahy ama baabuuroo ku socda ama faraskiisoo ku socdaa ama lugtiisoo ku socda meel markuu marayo haddii haad dhinaciisa bidixa intay ka soo duusho ee dhinacaan midigtaa aado markay haadda saan u duusho ama ugaartu isaan kuu marto midikeeda kusoo marsiinasa midikeedaa kusoo xega marka saan ku mar bidaxa intay ka timaado ee saan kuu mar adiga midigteedaa kusoo xega soo ma markaas waxay le waa fiican tahay shaqadeeda waa ku socona saan marka u dhaafo ama haadu ay saan u gudid marka waxaa la yidhaahdaa shimbirkaasoo kale ama dayrkaasoo kale waxay dhan asaanix ay dhahaan macnaa waa mid khayr badano xaggaa bidaxu intuu kaaga yimid ayuu midigtiisa ku xijiyo midigtoo saan kuugu dhaafo waxay dhahan asawaanix kaas marka waa tafaaulayaana waa ku farxaya hadday cagsi ay tahay oo dhinacaana midigta intuu kaaga yimaado oo saan bidixka kuu dhaafo kuu gudbo waxaa weeye asagii bidixiisau ku siiye soomaa markuu saan kuu gudo bidixiisau ku siiye ama haado ay saan kuugu haado bidixiisaa ku xigto kaasoo kale waxay waa baarixa way baasaysanayaan sababtuna allah aclam waxay ka keenteen waa laga yaabaa dadka ugaarsada shimbirka haddii uu saan kuu soo gudbo midigtow kaa xigaa moogta toogashihiis waa kuu sahlanta saan kuu gudbo oo saan kuu dhaafo dhinacii midigtow kaa waxaa laga yaabaa qofka dadka toogta yaqaana ama maaragtay fallaaraha ka tuutan ama xabadaha ugaarsada yaqaana laga yaaba inay wax ka yaqaaniin dhinacan inay ka sahlan tahay marka inaad maaragtay aad ka disho laakiin saan hadduu kuu dhaafo adiga dhammaa saana isuma jiira waxaa laga yaabaa inuu shiishkii iyo waxyaale ay kaa qalloocay halkaa asalka inay ka keenanaa dhici karto soo maa markaasay wixii dhammaa hadduu xagga kaa marna waxay dhaheen waa wax fiican hadduu inta saan kuu soo marna waxay dhaheen waa wax liid nabigu marka taasuu diidanaya oo waxay leeyihin shimbir xagga iyo xagga u dhaafay iyo maaragtay eelo xagga u dhaaftay wax ay qeyb ku og tahay maaragtay ay ka tari karto ma laha marka sharcigu wuxuu u diidaya qofku waxaasoo kale curaafisanaya khuraafta hadduu ku tacalluqo maskaxdiisoo dhan waxaanaa qabsanaya goormuu ilaahay inuu ka fekero oo tawakulo oo moodkii uu ka fekero oo arrimihiisa iyo jihaadkii iyo khayrkii iyo masaalixdii muslimiinta u qumo goormou ku fikera maantana shibir xagga mare iyo haad xagga mare ayuu ku mashquulsan yahay marka waa maskax aad u liidato oo maaragtay yani korrabtid ahoo aad u musuq maasuqa wey marka maskaxaasoo kale maskax kor u kacaysa maaha walaa diyarata nacam laa cadwa aa ku horraysa miya haa laa cadwa isu gudbin ma laha cadwada waxaa weeye qof maran abo ama xoolo ama dad cudurradaan faafa laysu gudbiyo marka nabigu markuu leeya alay sl laa cadwa macnaheeda waxaa weeye cadwadu ayada keligeed ma gudubto oo cudur keligiis ma faafi karo waa sabab waay ilaaha faafiya subxaana wa tacaala iyo qadarkiisa amaa cudur keligiis ma faafi karo inuuna cudurku faafi karin waxaad arkaysaa qof cudur qabaa maantana qof alla joogo ama furuq qabo ama jadaaca qabo ama hergab qabo ama cudurradan faafta qabo maantao dhan san sanow la joogaa ma ma jiranayo ama dadkii guriga qabo uu cudurkii soo gelaya cudurkaas hadduu furuqya hadduu daacun ya qaar inuu ku dhaco u dhintaan qaarna uusaba ku dhicin qaarna ay ka kacaan baa dhici karta yaasaa u kala qaybiyo cudurka waa kuwa meesha waa soo wada gale marka waxawaye cadwadu waa sabab laakiin iyada keligeed ma isgudbi karto soo maaha adiga hadhow asbaabta la imaao nabigu waxau dhahay fira min almajduumi firaarata min alasad qofka juudaanka qaba ama cudurrada faafa qaba ka leexo oo ka dheeraaw sidaad ay maaratay libaaxab ugu carar ama wuxuu dhahay laa yuridu mumridun calaa musixin xoolo caafimaad qaba ama dad caafimaad qaba qof haysta haddaad nin dadkiisa ay ka jiran yihiin ama xoolaha ka jiran yihiin ha soo dhex jibaaxsiinoo hadhow soo dhex geli marka marka laacad waa la leeyahay macnaha waxaa weeye waa sax weeye ayadu ma gudbi karto oo waxaa weeye maaragtay ilaaha gudbi kar laakiin sababu ay noqotaa marka la leeyahay laa yuridu mumridan calaa musixin ama fira min almajduumi firaarata min alasad qofka juudaanka qaba libaaxa saad uga cararta uga cararna macnaheedu waxaa weeyaan asbaabta oo dhibaatadu kuugu imaanayso ka fogaab sia dabkaba uga fogaatid uga fogo laakiin ogow wuxuu heli karaa alla subxaanahu wa tacaala ayadoon daacuunba meesha uu joogin oo qof soo gudiyo la arkin inuu qof isaga dhaco qof meel daacuun la joogana oo gurigii uu joogo oo ku dhacay ama fur oo ku dhacay ama hergebkiina inaan waxba soo gaarinaa dhicaka oo ilaah baa tasarufka iskale subxaanahu wa tacaala sababtoo ah ninkii markuu yidhi ou yidhi maaragtay eh, nin baa wuxuu dhahay geeley geel oo wuxuu yidhi maaragtay geela jiran maka ceshada haddaad tala saarata dhib ma laha suu yidhi geelayga asagoo elo oo kale geel cadho qabaa soo gelay hadhowna waa cadhoobaya markaasuu nabigu faman ajraba alawal ama faman acda alawal kii ugu horreeya cadhada ku dhacdo yaa ku soo riday idan asbaab qadar ilaahay way subxaana wa tacaala cudur kafaafkiisu laakiin cudurada maaragtay in qofka jiran la dheeho sabab way noqotay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam qadarka ilaahayna wuu ku xiraya oo wuxuu leeyahay cudurkan keliya iskama faafi karo laakiin sabab buu noqon karaa ee ilaaha lagu kalsoonaado subxaana wa tacaala asbaabtiina halala yimaado qofkii cudur faafaaya qaba ha laga leexdo oo ha laga fogaado si uuna sabab ugu noqon ama hadhow uuna maanta ma arkaysaa uusan u shallaayo idan diirada iyadoo dhan waaba la diidaba soo maha allaahumma middii oo aayaddu ay sugtay waa maxay inaad adugu camal xun iyo balaayo intaad samayso camalkaas xun ilaahay kugu ciqaabo taas waa jirtaa adigaa sababta iskale qofka waxaa weeye jaziheedan alle xaggeeday ka timi subxaana wa tacaala amaa cadwada waxaa weeye iyada ma iska bilaabo karta hadduusan ilaahay maaragtay uusan gudbinin laakiin sababay noqon kartaa nacam laa cadwaa cadwo ma jirto walaa diyarata baasaysina ma jiro diyarada waa soo sharaxno waxaan dhahnay haddii ay maaragtay carabtu uu sibirku dhinaca bidixda intuu uga yimaado miidka u dhaafana sawaanix ayay dhihi jireen oo waa waa ku bishaaraysan jireen hadday dhinaca bidixda miigta intay uga timaado bidixda u dhaaftana maxay dhihi jireen albawaarix ayay dhihi jireenoo way baasaysan jireen marka waxaas waxba kama jiraan la yidhi marka nacam laa cadwaa ma jirto walaa diyaratana ma jirto walaa haama walaa haamata haama waxa la yidhaahdana ma jiro haamadaasi tafaasiir badanaa la geliya laakiin midka ugu roon waxaa weeye carabta waxay samayn jireen waxay dhihi jireen haddii qof la dilo oo qofkaas aan loo aarin shimbir ama sidii bahal taxsi oo maaragtay camal ah ayaa madaxiisa ku wareegaysanaya oo ooman markaasuu isquuni war ha waraabi dhiig halayga layga ayuu leeyahy ilaa ninkaas looga aaro fisqigaas marka ama shimbirkaasi dhawaaqa ma joojinayo oo ma xasilayo mowdkii markii loo aaro ayuu degayaa marka marka waxaa weeye waa caqayso khuraafi ahoo ku bixinaysa marka dhiiggii in la sii badiyo waaba isugu dhaaran jiranoo nin baa nin adeerkiisa dhibay oo maanta ma arkaysaa ka baxsan waaye lug iyo laan ka baxsan waaye markii dambe u dhaarto wuxuu yidhi yaa camru ilaa tadac shatmii wamanqasatii adribka xataa taquulu alhaamatu squuni camara waa kaa baxsan leahe haddaadan cayda iyo maaragtay liditaanka adilayda aadan joogsano ammaan aan kaa heli waayo adribka luquntaan kaa goynaya xataa taquula alhaamata ilaa bahalkii maaragtay uy ka tiraahdo shimbirtii ama tixirigii qofka la dila madaxiisa ku wareegaysanaya isquuni halla i waraabiyo oo macnaa qof halla isugu kay ah marka waxay ay fikrada ictiqaadsanaayeen nabigu marka waa baabiyo wuxuu yidhi ma jirto walaa safara safarna ma jiro safarka waxaa la wadaa bisha safar way baasiisan jireen waxay dhihi jireen lama safro wax lama guursado kan lama saameeyo ma garatay aaday maanta ma arkaysaa u baasaysan jireen soo maha soomaalida lafteeda qaara waxbaa uga jira bish safar aaday waxyaala u baasaysta marka iyadana ma jirto dhahayo bilahan waa isku mid bil khayr keeni kartay bil shar keeni karta midna ma lahan soo maaha ayaamahan waa isku mid أkrajaahu muslim iyo bukhaari baa wariyey zaada muslim muslim wuxuu ziyaadiyey walaa nawaa'a dirir wax waraabiyana ma jirto waa noo waa noo imaa doonta sababtu waxaa weeye dirrada waxa ay ka wadaan xilliyada roobka xilliyada roobka ayay ka wadaan waa noo imaa doontaa waxaa weeye sanadka ama maaragtay bishu had iyo gooraale siddeed iyo toban mansilo ay leedahay soo ma iyo marka manaasishaas xidigaha qaarkood xidigan xaraxiraha ay yidhaahdaan iyo xidigan kaloo asagana xidiga ma oo maqrabkii dhaca iyo midka aroortii sooba xiddiga arooryo ay yidhaahdaan xidigahaas ayay maaragtay bishu ay la socotaa sanadka oo dhan soo ma saddex-iyo toban beri markii la joogma saddeey maalmoodba mid markuu dhaco kii kalaa soo baxay waa siddeey labaatankaas xidigahaasay marka ku qiyaasayaan waktiga xilliyada roobka ama xagaaga ama guga hadhow roob markuu do-o ilaaha roobna siiyey ma dhaayaan waxay ku leeyihiin mudirnaa binowi kada xidigaasaana waraabiyey diriir hebelaa ah maaragta aan waraabinay soo marka diriirku xilligu roob ma keeno roobkuna xilliga caadi maan maray abaar noqona marou roob ku badanaa marou yaraanaya abaarya hadda la maray waa la ogaa marka midda kale waa nicmo ilaahay uu ku siiyey subxaana wa tacaala nicmadiina roobka waa nicmo nicmadii marka xidig aan waxba ka warqabin oo meelaha iska socda haddii loo sugo waxa weeye waa kufru nacam baab dhanba uu guli doona waa noo imaan doonaa walaa quula quulna ma jiro quulkana waxay carabtu waxay dhihi jirtay baadiyahaasii marka la joogo jinnigaa intuu isku kaa midabeeyo oo dadka isku kaa midabeeyo ayuu maaragtay ku dhayalsanaya oo ku cayaarsiinaya oo ku wadaya ku wadaya ilaa meel qawlaamo oo kaa tuura adiga dhamma oo ku baadiyey oo jinniga dadoo isaa kaa dhigaya markaasoo maaragtay uu ku fogaynaya ilaa uu maaragtay uu ku dhumiyo ma garan marka taasina macnaha ma jirto ee waxyaalaha qofka laga yaabaa indhihiisu inay tusaan iyo khuraafaad ay aaminsan yihiin markaas waxaa la rabaa ilaahay inuu ka magangalo wey subxaana wa tacaala marka waxyaalahaas waxa loo diidaa waxaa weeye oo dhan haddaad waxyaalahan aad ku tacalluqdo awood aad didid hadhow ayagii baa ku tacalluqaysaa ood ka baqaysaa soo maaha khoofkiina waa cibaado ama nacfi baad ka rajaynaysaa rajadiina iyaduna waa cibaado wey idan awooddii iyo cibaadadii cidaan ilaahay kayrkiisaan aad u sugtay marka idan waa nooc min ashirki wey min ashirk ka mida wey halkaasay marka iyaa laga garaacaya marka sababtoo ah wax alla wixii tawxiidka dhaawaci kara ayaa la diidaya walahumaa muslim iyo bakhaari waxaa u sugnaaday can anasin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal allau alayh wasalam rasuulka alla wuxuu yidhi laa cadwaa gudbin ma jirto macnaa gudbin ayada sababteed cudurka gud ma jirtee waa sababe qadar alle iyo awoodda alla ku gudbaa walaa diyarata baasaysina ma jiro wayucjibnii laakiin waxaan jeclahay oo cajib gelinaayo alfa'lu saadaasha wanaagsan saadaasha wanaagsan ama maaragtay bishaarada qofku inuu wax oo maaragtay ou khayr ou ka fisho qaaluu waxay yidhaahdeen wamalfa'lu maxay tahay saadaasha wanaagsan qaala wuxuu yidhi alkalimatu ayibatu waa kelimad fiican macnaha waxaa weeye adigoo socda oo arrin u socda aad waxaad maqlaysaa qof dhahaya yaa aflax yaa aflax maaragta dhahaya liibaano ama abshir abshir mid dhahayaad maqashay soo maaha ama najaxta najaxta qof qof kala dhahayaad maqashay adiga hadalkan laguma wado soo maaha markaasaad leedaha maa sha allah idan hadalkaan hadal khayr way markaasaa adiga bishaaraysanaysaa marka marka bishaaraysiga waa la ogolyahay sababtu waa maxay bishaaraysigu wax dhib kuu keeni maa isagu hawshii aad rabto awalba ilaahay aad u tala saaratay inaad muhimmadaada u socoto kugu tashjiicinayo macnaha ah, bishaaraysiga iyo maarata yacni eh, tafaa'ulka xasanka ama maaragtay waxa aad rajada fiican kugu bixinayo laakiin tadayurkii dhibaatadiisu maxay tahay adiga dhan wou ku marka dib uu celinaya ilaahayna wuxuu kaa rabaa ilaahay inaad tala saarato idan tafaa'ulku waxaa weeye waa mushajic waa ku gelaya hawshaada nabigana ru'yaadkiisa waa ka mid tahay wuxuu dhahay nabigu calayhi salatu salaam waxaan ru'yo ku arkay eh, annagoo maanta ma arkaysaa eh, eh, maaragtay nin uun saasa maaragtay yani fulaan ibnu taab wax saas oo kale annagoo maaragtay rudabkiisa cunaya marka waxaan ku awelay anna diinuna qad aaba diinteenni inay maaragtay bislaatay oo khayrkii oo kabco diintii maaragtay geedkiiaan kornoo dhahay awaltu arifca inaan kor noqonayno wa anna diinana qad diintiina ay wanaagsanaato ay kaamil noqon rabto ma garat marka waa fa'liga wanaagsan haddii yaa aflax ma garato yaa naajix aad maqasho yaa saalim haddii aad maqasho kelimada wanaagsan ma garat markaa markaa inaad uudaraydo aad tiraadid hadalkan waa hadal bishaaro ah taas iyada lama diidaayo walahumaa waxaa u sugnaaday can anasin qaala qaala rasuulu lah sal alla alيh waslam wuxuu uhi laa cadowaa cudur la isu isu gudbiyo oo iskiis ku gudba ma jiro ee ilaahay awoodiis guda laakiin waa sabab walaa diyarata baasaysina ma jiro wayucjibunii waxaa jaclo cajib gelaayo alfa'lu macnaa waxaa weeye bishaaraysiga ama kelimad wanaagsan oo yidadiilo ku geliso qaala wama alfa'lu maxay tahay fa'ligu ma garat qaala alkalimatu ayiba hadal wanaagsan oo intaad maqashid markaa aad ku faraxid waliabi daawuud waxaa u sugnaaday bisanadin saxiixan can cuqbatu nacaami qaala waxau dhahay dakartu waxaan xusay addiyara rabaasaysigii cinda rasuulillahi sal alla alay wasalam rasuulka agtiisa ayaan ku sheegay fa qaala wuxuu dhahay axsanuhaa waxaa ugu ron alfa'lu ma garata wax wanaagsan ood ku faraxdidoo kelimad wanaagsan oo yadidiilo ku gelisa ayaa ugu wanaagsan walaa taruddu mana celiso diiradii muslima qof muslima dantiisa kama celiso idan aligu nooc diiro ka mida waay laakiin noocna waa uga duwan yahay waa diirada cagsigeedii oo wixii baad maaragtay aad khayr rajayn waay iyadu faliguna muxuu ahaa baasaysi soo maha marka iyada lafteedu kelimadan hadda wanaagsan ood maqashay waxna ma tarayso waxna ma anfacayso soo maha ood ku bishaaraysan laakiin iyada waa lagu daayay sababtoo ah maqsuudkii aad laheedoo tawakulkaadi inaad tala saarato unbay kugu tashjiicisa waxba kuuma dhin laakiin tadayurka maxaa luu daa adiga dhamma way ku hagaasine dan weyn baad lahaad muhiimad weyn baad lahaad ilaahaa soo taladaa soo safartay gurigiiyaa intaad ku laabata adigoo muhiimo weyn lagu diraa tiri shimbir xunaa iga soo horbaxo maaragtay intou maaragta yacni xaggan eh, midigta igina bidaxa ah ra'aawo hawsha lagu dira go- nin weyna ah jeyshaa lagu diray muhiimo safaraa lagu diray islaaxda lagu diray nin qaa'ida oo dhanaayda mashinbiraa ku soo celi aa muhiimaddii laguu diray soo ma laakiin adoo muhiimadaadii socota fa'liga war wanaagsantaa aad barbaasho jeeshkii aad maaragtay iyo hawshii aad maaragtay idadiilo iyo safarkaa iyo tijaarada ay ku gasho waxba kuu dhibi mayso soo maa marka wixii wanaagsanaa musajacaa sharcigu waa noo saamaxay marka laakiin wixii baasaysiga ahaa oo maaragtay hawsheenna iyo danteenna naga celinaayey oo caqiida xumo iyo saqajaanimo nagu ridaa iyo dacfulqalbi waana la ka joojiyey nacam haddaba maxaa lagu daaweeya qofku haddii lacalla wuxu is waa baas haddou arko fa idaa axadukum haddou arko maa yakrahu wuxuu kahanayo adigoo socdo dantaad u socdaa waxaad kahanaysaa kaa falyaqul ha yidhaahdo allaahumma allow laa ya'tii ma keeno bilxasanaati xasanaat ilaa anta wax wanaagsan unbaa keeno walaa yadfacu ma celiyo asayi'aat wax xunna ilaa anta adiga maaha walaa xawla awoog ma lahan xeelad oo waxa xun inta laga wareegsado wax xun gacanta laga dhigo walaa quwata awood oo waxa xun looga baxsado waxa wanaagsan lagu helo ilaa bika adiga maaha qof adiga xiilad kaa dalbo ama quwad kaa dalbo maahane qoftiisa xaaladdiisa iyo xooggiisa meel kuma gaaraayo ee ilaahu meel faacligaas marka waa daawo naajaca wey riwaayadan waa daciifa la yidhaahdaa laakiin riwaayad kale oo gadaal nooga imaan doonto a u martaqaadi doonto maaragtay xoogaa macnaha xoojinaysa macnaha inaad ducadan ama duca lamido u dhow ilaahay aad ku bari karto ducada soo socota iyadu waa saxiix marka taasaa xoojinaysa marka marka macnaha waa saxiix wey allaahuma allow laa yaati markii haa wuxuu yidhi nabigu qaala wuxuu dhahay cuqbatu bni caamir dakartu diyarata baasaysigaan sheegay macnaa aan weydiiyey ka wadaa cinda rasuuli sal اla alيه wasalam faqaala axsanuha alfa'lu haddaad wax tadayur uu jiro fa'liga qaadee midka baasaysiga ha qaadani asagaa ugu wanaagsan walaa taruddu musliman baasaysuguna qof muslima yaysan ka radinin dantiisa oo markuu wax uu arko uu xoogaa dhibsado yuu dib u diboguryeenina hawgtiisa ha qabsado fa raa ra'aa axadukum hadduu qofkiina arko maa yakrahu wuxuu kaanaayo oo isyidhaada waxaan ama dhibkii keenaan yousan noqonin ilaahay ha tala saarto ha baryo faliqul ha yidhaahdo allaahuma allow laa yaati bilxasanaati xasanaad ma keeno ilaa anta adiga maahan walaa yadfacu sayi'aatu xumidna ma joojiyo ilaa anta adiga maahan walaa xawla xiilad oo waxa liito looga wareegsadayo waxa dhibka badan walaa quwata awood waxa wanaagsan gacanta loogu dhigo ma jiro ilaa adiga maarata qofku cuskada maahane oo adigu xiiladaada cuskada awooddaada cuskada qof baa baa ka unbaa heli kara wa ibn mascuudin marfuucan ibnu mascuud waxaa laga wariyey oo marfuuca uu nabiga u tiiriyey marfuuc waxaa la yidhahdaa xadiidka nabiga loo tiiriyo waa anagii musalaxa ku qaadanay wamaa udiifa lilnabiyi almarfuucu wamaa litaabicin huwa almaqduuc wixii nabiga loo adleefiyo nabiga ari la waa marfuuc wixii taabici loo adleefiyana maqduuca la yidhaahdaa wmaa adaftahu ila alasxaabi min qowlin wa ficlin fahuwa mawquufun zukin wixii la yidhahdo saxaabi baa yidhi abubakar ayn cumarna ay yidhina cilmiga musطalax xadiidka mawquufaa lagu yidhahda marka markuu marfuucan uu ku leeyahay bimacnaa nabigaa loo tiiriyey oo nabigaa yimid aa yiri wey muxuu yidhi nabigu calayh salaatu salaam addiyaratu baasaysigu shirkun addiyaratu shirkun waa ku celceli marka shirkina maxay u tahay ilaahay baa awood ilaahay baa tawfiiqle subxaanaه wa tacaala shimbir xagga ka soo beexaa ka soo ilaahay awoodna uma yeelin sabab xataa ma ka dhigin sabab xataa ma ka dhigin khayrna lagu helo ama shar ay kugu dhacdo waxaa marka awood iyo macin markaas siid ood ka baqdi hadde waxaa weeye ilaahay aad ilowda subxaana wa tacaala waxaana ku tacliqa soo maa waa shirkooda haddaad ba hadda ictiqaadsantay waxaan ayaga inay awoodaan waaba shirki akbara wey laakiin haddaa intaad baasaysato un xoogaa tira ama wax kugu dhacaan oo iska soo noqotana waa shirki asqaroo waa dacfuliimaan intaas markuu nebigu yidhi ayaa wuxuu yidhi cabdulaahi mascuud wamaa mina qof nagamida ma jiro ila wax un baasaysiga xun baa soo gelay qalbiga tug waxbaa kaa soo leeyahay ilaa bini aadamku waa iska daciif shaydaanku waxaa kugu soo tuuri karaa laakiin daaway leedahay bini aadamku waa daciif shaki buu ku gelin karaa marwa xataa ilaah ayaa abuuray ilaah kaa shay gelin karaa khaadir laakiin isla marka inaad joojisid wa soo maha wamaa minaa qofka nagamida ma jiro ilaa dhiirada uun qalbigiis baa ku dhacaysa walaakina allaaha alle yudhibuhu wuxuu ku baabi'inayaa tadayurka bitawakuli ilaah inaad tala saarayso ilaa tawakulku waa iyaaka nastaciin ilaahu adigaan ku kaalmaysanayna talada kuu dhiibanayna waa rubuubiyadii alla subxaana wa tacaala rubuubiyada allana maxaa ka laasimayo uluuhiyada soo maa marka haddaad ilaahay tala saaratid ilaahu qalbigaa ku tacalluqaya oo caabudaya haddaad laakiin shimbirkan iyo ugaartan aad tala saaratid oo ayaga aad maaragtay awood iyo nacfiyo dur aad badid ayaga unbaad hadhow weynaynaysaa marka waxaan ku daawaynaynaa tadayurku waa imaanaya qalbigu waa soo gelaya laakiin cilaajkiisi daawadiisi waxaa weeye inaad tidhaado ilaahay banta la saarato shaydaanka aad iska naartid wamaa minaa qof naga mida ma jiro ila yacnii yatacarad lahu maaragta tacarad lahu diyar waxaa uu soo banbaxaysa oo mararka qaarkood soo gaaraya maaragtay baasaysiga walaakina allaha allaa yudhibuhu wuxuu ku tibiyaa bitawakul rawaahu abu daa'uud watirmidi wasaxaaxu wajacala aakhirahu min qowlihi mascuud intaan dambe wamaa minaa waa hadalka ibnu mascuudo mawquufaa la yidhaahdaa qaybta horena marka waxaa weeye adyaratu shirkun adyaratu shirkun waa marfuuc nabiga iskale calayh salaatu salaam marka xadiidkaasoo kale wamaa minnaadaan oo kale waxaa la mudraj alxadiid waxa la yidhaahdo wey sababtoo ah hadalkii nabiga markuu sheegay ayuu ibnu mascuud hadal ou sheegay ninkii raawiga ahaa xadiidkii dhammaan waxuu ka dhigay wax wadigu nebigu wada yidhi calayhi salaatu wasalaam marka waa mudrajka fanniga la yidhaahdo oo hadalkii oo nabiga calayhi salaatu wasalaam oo hadal kalo ama saxaabi ama taabiic ama nin culamaa uu leeyahay gadaasha looga dara marka mudrajulxadiidaa layidhahda culummaduna saas u kala soocayaanoo waa kale tirmidi intaan dambe ibnu mascuud baa iskale nacam laakiin haddii xataa uu ibnu mascuud uu isku leeyahana waa wax le wax loo xukmulmarfuuci buu leedahay oo waxyaalahaasoo kale inay qofku u tacarudayaan oo tawakalka lagu baabi'iyo nusuustaa maaragtay xadiid kalea jiro wuxuu nabiga calayhi isalaatu wasalaam eh, wuxuu yidhaahay qofku haddii ou maaragtay ou dannu suu la yimaado idaa dananta falaa tuxaqaq ma garan haddii tadayur aad la timaadana ilaahay kala saaro subxaana wa tacaala ma garan tadayur waxaa tawakulkaa marka lagu tegayaa marka xadiidtaasoo u marqaato kacaysa ama xadiidtaasoo ka qaatay ama ilaa walahu xukmun marfuucay leedahay wlأxmed waxaa u suga xadiidkanna waa صaxiix weeye waliأxmed waxaa u sugnaaday min xadiid ibni camr waa cabdالlah ibni camr alcaas waaye man raddathu diyaratu baasaysigu qofkuu ka celiyo can xaajatihi xaajadiisa faqad ashraka shirki ou leeyi sababtu waa maxay waa khuraacafaad iyo shaksiyanimo xumo adoo dantaadii saaka u baxay inaad tidhaahdid mid hebelaa nin iga hor yimido indhaha fiish ku leh shimbira xag iga yimido ku aan nacabo too kafeera iga hor yimido shaqadeedii waa ka soo noq dukaankaygi maanta waa fura waa soo maha mid baasoo waalana iga hor yimido hebel oo bacaabaha iga hor yimido waxyaalahaasoo kale waa shaqo jaannimo sababtoo waxaanaad awood bidda soomaan awooddii alle iyo tawakulkii iyo risqi raadsigii iyo tawxiidkii dhamma waa ku ciyaartay marka marka waa shirki wa man radahu diyaara qofkay maaragtay baasaysug uu ku celiyo can xaajatihi faqad ashraka shirki uu qaaluu waxay yidhaahdeen famaa kafaaratu daalik maxaa u kafaaro macnaha waxaa weeye hadday dhiyaradu ay qalbiga ay kaaga soo dhacdo sida xadiidkii hore maxaa kafaaroo laysaga celiya waxaa laysaga celi karaa u dhahay qaala wuxuu yidhi waxaa kafaaro u ah macnaa dhiyarada waxaa kaa celi kara an taquula inaad tidhaahdid ama haddayba shay kaa celiso horta inaad ka toobad keentid waa inaad intaad iscanaanatid oo toobad keentid oo shaqadaadii aad qabsatid aad tidhaahdid allaahumma laa khayra ilaa khayr ilaa wax khayra oon khayrkaaga ahayn ma cid kaloo khayr heli karta lama arko walaa dayra ilaa dayru baaskaaga maahana baas kale ma jiro waxay adigu aad baas ka dhigta unbaa baas soo ma walaa ilaa hayru ilaah kalena ma jiro oo la caabudo soo ma marka uluuhiyada iyo rubuubiyada iyo dulkiiyo nacfiga ilaah iskale marka xadiidka marka laa khayra ilaa khayruk walaa dayra ilaa kayruk rububiyadiyaa la sugay sababtoo rububiyadu waa lur iyo nacfi iyo mulkiga lurka iyo nacfiga iyo mulkiga cidda iskale uluuhiyadana isagaa iskale taasina waxay kutusina qaacidada aan ku soo celiynay haddaad cid kale awood iyo lur iyo nacfi usug ruubiya usug ciddaa ruubiya usugtana oo ilaahay keyrkiisana waa u khuduucee uluuhiya usugaysa meesha markao dhana waxaa la dagaalamaya waxaa weeye cidaan ilaahay ahayn inaad awood iyo lur iyo nacfi intaad u sugtid ka bacdan adoo gacanta hoorsanayo oo sidii maaragtay baaniyaal oo sanab iyo qof walba caabuday ajaa inaad tidhaado gacanta u hoorsatid taasaa lagu diidayaa marka oo wax walbaba aad ilaahay kayrkiisa aad gacanta u hoorsatid taasaa lagu diiday nacam walahu xadiidka asaguna waa saxiix waa imaam albani uu saxiixiyey walahu waxaa u sugnaaday nacam macnaa imaam axmed waaye xadiidka horena asagaa iska lahay min xadiid fadl bn cabaas waxaa u sugnaaday innama diyaratu baasaysigu waxaa waaye maa amdaaka mudaaka wixii maaragta ku socodsiiye ou raddaka ama ku celiyo macnaa waa maxay baasaysiga oo rubta markuu kaa dhaco waxaa weeye shimbirkii markuu kaa soo maray xagga bidix miida ka aadra alla ilaah waa fiicana ood hawshii ku dhaqaaqday liajlaa iyo tawakul uguma aada dhaqaaqina shimbirka inta kaa soo maray oo intuu bidixda kaaga yimiidka kuu dhaafay oo sawaanixda la yidhaahdo ayaad hawsha ugu qumtay markuu xagga intuu kaa yimid midig intuu kaa yimid bidix oo kuu dhaafana bawaarixda la yidhaahdana waxaa tidhi maanta waa balaayo gurigaagiya u noqotay marka midda shirkigaa waa midaasuu leeya marka ee qalbiga intay waxa ay kaa soo galaan aad ka acuudu billaysato oo hadday fa'li yihiinna aad fa'ligaagi aad ku dhaqaaqdo haddii ay yaro ay yihiinna aad acuudu billahi intaad tidhaahdo ilaahay barisa aad hawshaadii ku dhaqaaqdo taasi marka waxaa weeye dhiiradii oo shirkiga ahayd ee markaad shimburku soo maray oo xagga bidixka midigkugu soo maroo sawaanixdii aad tiraada allaila arrinta waa okay ood ku dhaqaaqdi mid midig yimid oo bidix kuu dhaafo bawaarixdiina aad tiraada maanta waa baasi dib u noqo ama wixii koo la baasayso diyaarada sida carabta keliya maaha soomaalida waxay baasaystaan leeyihi mid saasaa iga horyimid midkaana iga horyimid kii bacaagaan arkay xaggan ka arkay qolo walba waxyaalo ubay maaragta ay baasaysataa taas oo kale w fiihi baabkan waxaa ku sugan masaa'il masaa'il baa ku sugan alulaa midda ugu horaysa attanbiih in laysku baraarujiyo calaa qowli qowlkiisa oo yidhi alaa innamaa daa'iruhum cinda allaahi daa'irkooda iyo baaskooda oo jasahooda cuquubadooda xag allow ka yimi maca qowli uu yidhi daa'irukum macakum markuu annaga ku ah, iswaafajino waxaanu idhi markaan leeyahay alaa inamaa daa'irukum cinda allaahi macnaa baaska adinka iyo cuquubada aad samaydeen jazaheedu ilaahw ka yimid waa ee qof shaksiya ma ka imaanin marka daa'irukum macakum la leeyahay sababta cuquubada oo inkugu timid oo bacawnimada iyo balaayada iyo shuumiga oo inkugu timidna waa adinka camalkeena xunkaa wey amaa qof kaloo khaarij ah asaguu shuqul kuma lahan ambiye habyaama dad ooliyo ah wax kuu sheego diin kuu sheegay hadday cuquuba kugu dhacdo ayagoo cuquubada kuguma reyin sababna kuguma ahayn cuquubadana adaa sababuhu camalkaaga saalixa jazahoodana waa xag alle qofkan kaloo wanaagsan shuqul uu kuleeya lama arko taasoo kale ayaa laga hadlaya marka ahaaniyatu mideena nafyulcadwaa in la anfiyo gudbinta nafyigu macnaha waxa waye ayada iskeed inay u gudubto aa la anfinaya amaa inay sabab tahay ma la anfinaayo manaa cudurka inuu maaragtay faafidda iyo maaragtay ikhtilaadka oo la dheeho qofka jiran cudurada faafa inuu sabab yaha lama diidaa maxaa la diida asagu isku inuu dheeho hadduu asagu isku u gudbiyo dad meel wada joogo a cudurkii mar qof oo maridaas oo dhex galaayo waxaa dhici karta in timid inuusan ka jiran waxaa dhici karta intay wada jiradaan qaar dhintaan qaar ka kacaan qaarna uusan ku dhicin soo maa waxaa dhici karta intii wada jiraa inay ka wada kacaan intii inay u wada dhintaan marka haddou cudurka isagu uu keligii uu awood uu leeyahay hal ficiluu samayn lahaa soomaan ficilkiisa ma kala tageen soo ma taa marka waxay ku tina maadaama ficilkauka qofaysa ku dhicin qof uu ku dhaco maaragtay ka kaca iyo qof u dhinta ay noqdaan in awoodda ilaahay uu iska leeyahay subxaana wa tacaala ahaaliatuna <clears throat> nafyu diyaraati in baasaysiga in la anfiyo baasaysigu midka la anfigana waxbay waa midka wanaagga kaacinaya amaa fa'liga xasankaa oo qofku wax wanaagsanoo bishaaraha intaad maqashay hawshaadii kugu tashjiiciya dhibaata male alraabicatu nafyu lhaama ayada marka waa asalba maba jirta aan shimbir ama bahal qofka la dilo ku wareegaysanayo oo qaylayo asquuni asquuni dhiig ha layga waraabidhahay asal maba jiraa leeyahay nafyu safar alkhaamisatu nafyu safar bisha safar in la anfiyo ayadana waxaa looga jeedaa safarka inuu dur iyo nacfi uu leeyahay in la afiyo qaarna waxay leeyiin waxaa looga jeedaa bisha oo muxaramka ee intay xalaaleeyaan ay safar ay xarrimi jireen taasaa marka sharciga uu diiday laakiin waxay u badan tahay macnaheed in la yidhaahdo safar ma jiro macnaa bisha safar oo la baasaysta iyaduna ma jiro asaadisatu ana alfa'la ma garatay waxa oo saadaasha wanaagsan laysa min daalika ka mid maahane bal mustaxabun waa sunno asaga wax wanaagsan markaad maqasho inaad hawshaadii ay kugu sii tashjiiciso dhibaato ma asaabicatu tafsiiru lfa'li fa'liga in la fasiro nabigu wuxuu ku fasiray calayhi salaatu wasalaam adigoo dan leh ayaad wax wanaagsan maqlaysa qof ma aad bishaaro kuu tusinaysaad maqlaysaa wixii marka camalkii ayuu inaad u qumtid ayuu kugu dhiirigelinayaa marka aلثaaminaةu ana alwaaqica fi اlquluubi aلثaaminatu midda sideedaad ana alwaaqica fi اlquluubi min dalik ana alwaaqica fi اlquluubi min dalika waxyaalaha quluubta ku soo dhaca oo arrintaa tadayurkaa ka mida maca karaahatihi qofkoo nacaya laa yaduru ma dhibayo sababtoo marar qof shirki inuu kugu soo dhaco kufri inuu qalbiga kaaga soo dhaca dhici karto haddaa markaa iska tegiso aamantu billahi waxba kaa dhigi maaya saxaabada nabigu waxay dii weydiiyeen waxay yidhaahdeen qalbiga marna waxaa nooga soo dhacay wax inaan ku hadalno aan ka jecelnahay inaan samada ka soo dhacno maba ku hadli karno shirki iyo kufri iyo cay ilaah qalbiga martada dhug ku soo siinaya markaasu wuxuu yidhi waxaas qalbiga markay inkaga soo dhacaan dhibsashada aad dhibsanaysaa inaad ku hadashaan waa dalika sariixu liimaan waxaadna ku kala ogaan kartaa qofka mu'minkaa waa isnucaya markuu ku hadlo inuu ku hadlo iska badhaa laakiin dadka mulxidiinta waxyaalaha shukuugtoo shaydaaniga oo suuqa la imaana ilaahay inuu jirxaa u daliilayo isagoo nabiga caayaad arkaysaa iyo saxaabada ama qur-aanka inta ka duraayo shukuugta shaydaankuu keenaya qof walba shukuugta waa kusoo soo dhe lakiin qofka mu'minkaa acuudu billah leh waxaan maan meel keeni kara ama qalbigiisa inuu istiqraarto ma ogola kan intay qalbigiisa ku sugnaato dhuu suuqa la soo fadhiisanaya taasuu ku gaaloobaya munaafiq ku noqonaya laakiin qofka muminka acuudu ah, billah u leeyahy waa ka yaqsanaya waxaas inuu ka hadlo iskaba dhaafo qalbigiisa xataa ma ogola marka waxaa maskaxda ku dhacay oo qofku qalbiga kala dagaalamayo waxbay waxba ka dhihi mayso bal yudhibuhu llahu bitawakulu ku baabi'inaya dhiyaradaas sida markii waxyaala waswaasaba qalbiga kaa soo go'aan haddaad tirahda aamantu billah acuudu billahi min ashayaan rajiim ood ilaahay xaqa igu sugtiraadid iimaankaagi markaas wuu sugnaanaya ataasicatu midda sagaalaadna dikru maa yaquulu man wajadahu qofkii arrintaas ka dareema wuxuu odhanayo alcaashiratu mida tobnaadna altasriix in la caddeeyo bianna diyarata maaragtay baasaysugu shirkun inuu yahay sow shirku u yahay haddee waxaan ilaahay sabab ka dhigin un awood lahayna awood siin markaasaa weliba ka baqda ou shaqadii ou kaa celiy haddee waxaway awood markaa siisana martana qoof iyo rajo iyo wixii dhammaayo ilaahay loo sugaya aad aad aad marka aad siisay marka cibaadadii baad ilaahay la shariigisay rubuubinimadiisii iyo uluuhinimadiisii ayaa shariig aad cid kale la wadaajisay oo shimirkan xagga iyo xagga u baxay ayaad marka waxaad ka dhigtay inay nacfi iyo dur iyagu ay heli karaan alxaadiyaةu caشharaةa suuru diyaarati اlmadmuuma diyarada midda la caayay in la fasiro waxaa weeye waa midda camal aad u socolaheed kaa celisa soo maa camal kaa celisa aad u socolaheed sida shimbirkoo maanta maarkaysaa sidaan maaragtay eh, kuu soo mar ama camal aad maaragtay aad ka shakisneed aad diyaradan lafteeda ku samaysa tawakkul kuma aada samaynin shimbirkiiyo saanixa wuxuu kaa soo maray dhinaca bidixu miidkuu kuu dhaafo soo maaha markaasaa tidha arrintu waa fiican tahay ama xiddiggaa lagu faali waxaa la xiddig fulaan ninkii ku arooso wiilalaa u dhashay ilaahay tawakulkiisa kuma aada guursana xiddigaasa guura soo maaha kullu taas markaa midda madmuumadaa wa nacam baabu maa jaa fi tanjiimi kana wuxuu ku baab yahay wixii xiddigaha wuxuu ku yimaado xiddiga sheegnimada wuxuu ku yimaado tanjiim waxaa waaye huwa alistidlaalu biاlaxwaali اlfalakiya axwaasha oo falakiga falakiga waxaa weeye waa dhaqdhaqaaqa xidigaha maaragtay xidigaha iyo bisha iyo qoraxda iyo dhaqdhaqaaqeedaas ayaa waxaa loo deliishanaa cala alxawaadit alardi dhulka waxyaalaha ka dhacay oo nimankan cilmu hay-ada la yidhaahdo oo xidigasheegyaalka la yidhaahdo ayaa waxay qabaan xidigahan socodkooda iyo dhulka wax ka dhacaya waxay ku leeyihin calaaqa isku leeyihin marka dhulka wax ka dhacay xidigahan fiirinay qaabka u socdaan qaabka isugu dhowaana qaabka kala fog yihiin taas waxaan maaragtay aan ka daliishanaynaa dhulka waxa ka dhici doono inay abaar noqon doonto inay waxaas tahay inuu safarkan jeeshkan lagu guulaysan doono iyo waxyaalahaas qayb aan ku fasiraynaayn soo ma waana been waxbay qayb ka ogaa karaan lama ah soo ma qayb waxay ka ogaa karaan lama ah marka shirkigana waxaa weeye meesha loo diida tawxiid ka soo gela waxaa weeye ilaahay xidigahan sayrkooda shaqo kale ay leeyihin cilmiga qaybkiisa iyo waxyaalahan ilaaha u qadaray aqdaarta ilaahayna mid socota wey asbaabtuna waa mid socota wey xidigahan ayagoo asbaabna ma ahan cilmina ma lahan awoodna ma lahan marka waxaan asbaabna ahayn allahan ahayn ayaad ku tacalluqda marka halkaasu marka uu shirkiga oo kaaga imaanaya marka qaala albukhaariy wuxuu yidhi fii saxiixi saxiis wuxuu ku yidhi qaala qataadatu wuxuu yidhi waa taabicigii weeye khalaqa allaahu annu haadihi nujuum ilaahay xidigahan wuu abuuray oo lialaain saddex shayba u abuuray ziinatan lisamaa samaadan adduunyada inay qurxiyaan innaa zayna samaa addunyaa biziinati alkawaakib xidigaasaa lagu qurxiyay wa rujuuman lishayaaiin shayaaiinta iskaraan oo waxyiga inay soo dafaan rabana in lagu gamo oo lagu baabi'iyo waa anagii soo marnay wa calaamatun yuhtadaa biha calaamado lagu hanuuno oo waxbay qofku waxaa dhici karta hadduu badda socdo ama beriga inuu qamaado ama qibladii meeshii oo maaragtay ay ka jirto aqoon waayo qofka haddii uu yaqaano xidigaha say u kala socdaan maalan subaxdii uu joogaa sooma subaxdii haddii uu joogo galbeed iyo isaga shabahaan iyo bari oo aroortii uu joogo wuxuu garanayaa xiddiga arooriye meeshuu ka xigo soo maa xiddiga arooriye meesha uu ka xigo ayuu garanaa marka haddaba dhinacii uu ka soo baxa ayaa bari ah soo maha ama fiidkii uu joogaa waxaraxirahuu fiiraya xiddiga yani waxaraxa leera inta arigaa fiidkaba hore ayuu dhacaa marka galabtii qoraxdoo ka daba dhaca waxaraxirahaasuu marka fiirinaya haddii marka maqarku xidiga ou halkaas dhinacii uu jiro isagu wuxuu isla intuu qamaado waxay dhinacii galbeeda bari la noqonayo laakiin wuxuu ku deliishanayaa ma garan de bishoo kale lafteeda uu ku deliisho kara ma garan caawa afariyo toban haddii ay tahay fiid haddii ay tahay laazim barigay jirtaa soo maa hadday saqdi dhexe ay tahana galbeeday jirtaa soo maa dhinacaasoo kale ayuu ku deliisho kara bisha lafteed meeshay jirta hadday fiid hore ay tahay an iyo toban hadday ka horayso hadday fiid hore ay tahay dhinaca galbeeday jirto haddii ay lix iyo tobanka han iyo tobanka dambe ay tahayna fiid hore hadday tahay xaggey jirtaa dhinaca dambe marka saasuu ku garan kara nacam xibinka dambena dhinaca qoraxsamay jirtaa calaamaadkaasoo kale iyo xidiga waqooyi iyo ururta xidigu meelay iska xigaan dadka baxaarinta waa la baraa soo maha baadiin oo qanaa xidig waqooyi la yihaaha jiro oo qiblada iyo lagu aqoon jiray marka taasina waa calaamaad lagu hanno baxaariintai aada ugu baahan yihiin iyo midda kale dadka saxaarada mara dadka saxaarada oo bahgooyga dadka mara ayaguna aad ugu sababto waa baxar lagu dabaalanayo oo kale ayadaba oo meel calaamaad midna aan lahayn oo kale w faman ta'awalahaa qofkii u fasirta fiiha iyada hayra daalika waxaan saas u ahayn oo yidhaahda maaragtay qaybkay ku tusina iyo kan waa lagu aroosaa iyo kan tijaaradu ku fiican yahay akhda'a waa uu gafow wa adaaca nasiibahu nasiibkiisii iyo dheeftiisii diineedna waa iska layacay wa takallafa wuxuuna isku kallifay bimaa laa cilma lahu bihi waxuusan ogaan uusan u lahayn weliba waa uu sii badiyey riwaayaad kale wuxuu leeyahay wa inna naasan safxada meesha ugu dambaysa hada alahar callaqu lbukhaari fii saxiix marka leeyahay watakalafa maa laa cilma lahu bihi markuu leeyahay wa ina naasan jahala dad jaahilin oo biamrillahi diinta alleh iyo qadarka alle jaahilka ah ayaa qad axdatuu waxay keeneen fii hada nujuumu nujuumtan kahaanatan waxsheegnimo oo macnaha xidigihii ayay waxsheegnimo iyo qaybka in laga deliishado ayay kala soo baxeen maxay odhanayaan man acrasa binajmi kada wakada qofkii xidig hebel iyo dir ku aroosa kaana kadaa wakada bilbarwaaqo oo gabar wiilay dhasho oo noqonaa iyo caano keena waman saafara binajmi kadaa wakadaa xidigaa qofkii ku safra kaana kadaa wakadaa tijaaradiisa waa ribxaysa ama waa khasaaraysa walacamri baaqi ahaashaydaan ku dhaartee maa min najmin ma jiro ilaa wayuuladu bihi alaxmar walaswad bil kasta xidig kastaba qof gaduudan iyo qof madowaalqala macnaa caddaan iyo madow waa dhashay bacaw iyo maaragtay bayxaaw waa dhashay wadawiilu walqasiir mid daar iyo mid gaaban walxasanu waddamiim mid qurxon iyo mid foolxun intaa waa wada dhashaan weye wamaa cilmu haadihi nujuum nujuushan maxay ku og tahay xidigahan wa haadihi daabba iyo maaragtay xoolahan iyo maaragtay neefafkan oo xayawaankaa wa haada daa'iru iyo shimbirkan bishayin min haada alqayb qaybkan maxay ku og yihiin walow anna axadan calima alhayba hadduu ogaan lahaa lacalimahu aadama ogaan lahaa alladii khalaqa allahu biyadihi uu ku abuuray wa asjada lahu malaa'ikatu malaa'igtu u sujuudiyey wa callamahu asmaa'a kulla shayin oo baray bal nabigeenna oo afdalu khalqiga ogaan lahaa waxaa la yidhi qul laa amliku linafsii qul waxaa tidhaahdaa laa amliku linafsii nafcan walaa dar aniga naf iyo naftayda dhib iyo dhee mid uu heli karo walow kunta aclamu alghayba ilaa maa shaa allah wixii ilaahay isagoo u ila doono maahane iwaafajiye ana waxba isma tari karo walow kunta aclamu اlgayba haddaan ogaan lahaa waxa soo socdana lastakartu min alkhayr khayrkaan badsan lahaa oo dhinaca khayrkaan u weecan lahaa ma dhici karteen hadduu ogaan lahaa qaybka toddobaatan quraadiisa ka mida ah niman qaa'iniina inuu ku diro toddobaatankii meesha la ma dhici karta bil dhan haweentiisa inta la qadfo oo been laga sheego inuu dadka weyddiiyo war caaisho maxaa ku ogtihiin gabadhiirad oo weyddiiyo ma dhacda ilaa waxyu uga yimaado shibuu ahaa nabigu calayh salaatu wasalaam sooma khayrkan badsanahayuu dhahayoo wamaa masaniya suu xumina ima taabatay in ana ilaa nadiiro bashiir aniga nadiiro bashiir ana qaybna intii ilaahay iga ogeysi umbaan waxaa iga ogeysi umbaan oga marka waxyaalahaas marka waxa ku tacalluqayo waa dad qaldan way sababtoo wixii ilaahay iska lahaa cilmulhaybka ahaa ayay cid kale ay xidigo iyo dad xidiga sheegyaa ugu tacalluqayaan dadkii marka dadkii caqdadiia marka khuraafaad noqonayso naam idan aarkaa wuxuu ku tusinayaa inaan maaragtay xidiguhu aysan waxba heli karin qofkii ku tacalluqana qof asbaab maaragtay liidato ku tacalluqay tawxiidkiisana marka dhaawacay inuu yahay qaala albukhaariyu fii saxiixi qaala qataada wuxuu yidhi khalaqa allahu haadihi nujuuma ilaahay nujuumtan wou abuuray lialaain saddex saddex shay buu abuuray ziinatan lisamaa'i samadaa in lagu qurxiyo wa rujuuman lishayaadiina shayaadiinta waxyiga ka soo xadaysa malaa'igta oo soo xadaysa in lagu maaragtay lagu tuuro oo intaysa kuhanada u keenin sababtoo kuhanadu wixii markii ay ka xadaan halkii run oo shayaadiintu malaa'igta ay ka xaday boqol baanay ku darayaan dadkii marka intay tawakulkii iyo khayrkii ay ka tagaan ayay kuhaantaasi ag fadhiisanayaan maanta dhan wa calaamaatin calaamaad bu abur yuhtadaa biha lagu hanuuno faman ta'awala fiiha qofkii u fasirta hayra daalika arrintaa waxaan ahayn akhda'a waa uu gafay wa adaaca nasiibahu nasiibkiisii iyo dheeftiisii diintana waa la yacay wa takallafa wuxuu isku dhibay bimaa laa cilma lahu bihi wuxuusan aqoon lahayn uu isku dhibo cilmi kama gaarayo marka xidigaha marka in loo barto inaad dhaqdhaqaaqooda iyo siday maaragtay dhulka saamayn ugu leedahay taas marka waa shirki waa la diiday laakiin haddii aad barato manaasisha ay maaragtay qoraxda iyo bisha ay degaan oo roobkana xilliyada isbeddelkana maaragtay calaaqo iyo waktiga maalan qoraxdu bil kasta wakhtiga ay soo baxdo xilli kasta waqtiga ay dhacdo waqtiga zawaalka waxyaalahaas maaragtay xilliyada iyo dabaysha iyo owqaada ta'hiir ku leh ayada ma la baran karaa wa kariha qataadatu qataado wuxuu nacay tacalluma manaazil alqamar bisha maaragtay meelaha ay degto in la barto wala oo macnaa dirirada iyo waxyaalahaas in la barto walam yurakis ibnu cuyayna fii ibnu cuyaynana ma ruksaynin dakarahu xarbun canhumaa xarbi ninka la yidhaahdo ayaa ka sheegay oo ka wariyey warakhasa waxaa ruqsayay fii tacallumi almanaasili manaasisha meelaha dayxu ou dego in la barto axmed wa isxaaq oo waxay dhaheen taa waxaa ku xiran awqaadaa ku xiran iyo xilliyada oo hadda magaalooyinka had magaalombaasoo kale bilahan hadda iyo bilihii lasoo dhaafay oo janayr foorwere salaadaha isku xillimaan way kala duwan yihiin marka uu qaada iyo dabaylaha iyo wax jawigu isla ow yahay taqriib in loo barto oo la ogaado ayadu waxba dhib ma lahan oo xilliyaalka roobka qofkii oo beeray oo sii diyaarsado abuuritaankii oo sii diyaarsado wakhti ou kala yaqaan wakhti walbaba hawada u munaasab ahaa taas marka dhib ma lahan laakiin waxaa la diidayaa inaad tiraadid xidigahan dhaqdhaqaaqoodii bishaan dirirka hadday la degto hebelaa dhimanaya iyo hebelaa noolaanaya taasaa marka la diidaya wacan abi muusa waxaa laga wariyey qaala qaala rasuulu llahi sal alla alay waslm rasuulka ilaahi wuxuu yidhi alaaatun saddex laa yadkhuluuna aljannata jannada ma galaan mudminu lkhamri qof khamro daa'ima afar labaatanka khamrada cabay sidoo kale midka qaadka cunoo marfashka taagan oon ka dhaqaaqayn waa sidoo kale ile khamrada waa ka sii wen yahay ingiriiska markii lagu taxliiliyey waxaa lagu ogaaday khamrada inuu ka sii wen yahay marka hadha waa quud owliye ma jirto waa quud shaydaan waa khamrocab waa kuwey waa daroogisti waa qofka maaragtay qaadka cun taasi aan laynkugu sheekaynin qofka hadhaw hebel wallaa biyo cabaa isku dhuftaa iyo kan qaadka cuna marskule waa isku mid kanaaba weynba oo ka jirro badan oo ka khubsi badan oo ka qarash badan ka nadaafad xun markaa la iska jiro qaadaan cunaa qabro ma cabo waa shiiq owliyaana ma jirto ninka biyaa caba khamrada caba iyo kan qaadka cuna kan qaadka cunaa sii dara alaaatun saddex laa yadkhulu ljannata jannada ma galaan mudminu lkhamri ninka khamrada daa'ima iyo qaadka iyo mukhadaraadka wa musadiqun bisixri sixirka midka rumeeya iyo waqaadicu raximi raximka midka guda marka midka sixirka rumeeya midka tanjiimka waa isku mid waa xidiga sababtoo ah labaduba waa waxaan ahaar asaas lahayn macnaa sixirku waa ta'iir waa leeyahay laakiin waa xaaraan in la isticmaalo marka sixirkii haddii aad maaragtay aad saan soo marnay aad ka shaqaysatid ood maaragtay qofkii u dirsatid oo la xariirtid isaga laftiis waa nooc min ashirki soo maha sababtoo ah qofkii waxaan asbaab muxarama ayuu asbaab ka dhigayaa oo wax ku anfacayaa hadhow marka shayaadiinuu caabudayaa marka marka halkaasi marka ay kala xiriirta waqaadic raxiim kan raximkiisa gooya rawaahu axmed bnu xabbaan fii saxiix waana saxiix xadiidkan saxiix waa fiihi masaa'il baabkan mas'alooyinka soo socdaa ku sugan alxikma aluulaa midda ugu horaysa alxikmatu fii khalqi الnujuum xidigaa in la abuuro xikmada ku jirta aلثaaniyatu alraddu in la radiyo calaa man zacama hayra dalika wax kale qofkii sheegta oo yidhaahda xikmadana saddexay ahayd inay samada ay ziino u tahay shayaadiinta in lagu tuuro in calaamaad lagu hanuuno ay tahay wacalaamaatu binajmi hum yahtaduun aلثaaniyatu alraddu in la radiyo calaa man zacama hayra dalik waxaa loo abuuray saddexdaa waxaanan qofkii sheego in la radiyo oo lada baadilaatay sidii qataadaba u radiyey aلثaaliثatu dikru اlkhilaafi khilaafka ku jiro oo fii tacalumi اlmanaasil manaasisha qamarka iyo qoraxda bisha qoraxdaba in la barto marka waa kii uu diiday qataada iyo maaragtay sufyaan bnu cuyayna laakiin imaam axmed iyo isxaaq way ruqseeyeen sababtoo ah waktiga iyo xilliyaalka umbaa lagu kala baranaa iyo si uu qofku maaragtay xilligaa munaasabka ah oo usii diyaarsano xilliga inoo sod waa dhici kartaa meeshii qabow laga filay kulay inuu yimaado laakiin qaalibka umbaa laga hadlayaa marka alraabicatu alwaciidu in loo goodiyo loo dhaartay fii man sadaqa qofkii rumeeyo oo bishayin min asixri wax sixri ka mida nujuumnimadana xidig tanjiimkana waa la mid iyo kahaanada iyo waxaasoo dhan walow carafa haba aqoonsado annahu baailun inuu yahay haba aqoonsado nacam baabu maa jaa wuxuu ku yimid waaye filistisqaa'i in maaragtay lagu roob doonsado ama in la qirto roob in lagu helo bil anwaa'i xidigaha iyo dirirada in la yidhahdo dirirkaasaa roob keenay oo roobka asaga loo tiiriyo ama la yidhaahdo dirirkaasaan roob ku helaynaa dirirkii haddii uu basaan yahay dirir hebelaa jiroo sanadkan aaran weeye ma garat odayaalku intay fiiriyaan diraacda marka ugu dambaysa xaggay la degtay intay ka degtay kanay la degtay waa sanadkan aaran weeye halkay ka qiiqday sanadkan abaar weeye marna waxaa dhici karta inay khilaafto warkooda marka taasaa la diidaya marka oo macnaa lagu kala ogaado inay roob da'ayo in kale la yidhaahdo dirirkaa lagu kala aqoonay ama roob markuu do-o la yidhahdo dirirkaasaa lagu uh, de ama markii la abaarto oo dirir hebela la degto sanadkaa waa sanad abaar kullu been waa iyo wa qowlullaahi tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi watajcaluuna ma waxaad yeelaysaan risqakum risqigiina ma waxaa ka dhigaysaan annakum tukadibuuna alla inaad beenaysaan markuu ilaahay roob idin siiyo meeshaad dhihay ka dhihi laydeen ilaah baana waraabiye subxaana wa tacaala ma waxaad risqi ka dhigateen meeshaa ka shukri lahaydeen inaad ilaahay beenaysaan oo xidigdirraana waraabiye waa noo imaa doonta can abi maalikin alashcari waxaa laga wariyey radi allahu canhu anna rasuul sal اllau alayh wasalam rasuulka allah waxau dhahay qaala waxau dhahay arbacun afar oo min ummatii ummaddayda ka mida arbacun afar oo fii ummatii ummaddayda ku jirta oo min amri ljaahiliyati jaahiliyada amarkeeda ka mid ah arrimihii jaahiliyada lagu yaqaanay ah laa yatrukuunahunna afartaas ka tegi maayaan ummadda waa uu ku baaqi noqona waxunbaa uga haray ma dadko dhan ay wada samaynaan dadaa ka xorooba laakiin dadaan ka xoroobayn dadunbay ku dhex jirta midda ugu horaysa alfakru bilaxsaabi qofku aabbayaalkiis inuu ku faado anagu in hebel baana ree hebel baana lafta geela badhaana xaggan ka imid xaggan ka imid inuu aabbayaal ugu faado soo ma waa isku mid carabtaa ku faan soomaalidaa ku faan yurubkaasaa ku faara usar usar iyo waxaa weeye dadkan waxa kuya usar khaasa waayo kibrey oon loogu tegaynin hindiga sidoo kale dabaqaad kibre oo isnacay ah. waxay isla wadaagayaanba aan la arkin muslimiintana waa ka dhex buuxda soo maa xirafaa laysku waxaynaa qabaa'ilaa laysku waxaynaa marka mid inuu aabbo ku faano wadacnu fi lansaab kan kalna ou nasab uu ku dura kan waa reer hebelkiina gumeedki ma garata odagii xumaa baan aan laftii xumaad buu ka dhashay kanoo ka idhaah waa qashinkaa dadka ka dhex buuxa waa iyo walistisqaa'i binnujuum in la yidhaahdo xiddig hebel baa lagu waraabiyey ama xiddigahaas uun inta la fiido la yidhahdo abaaray noqone ama aaranay noqone hadduu roob yimaadana la yidhaahdo ma anaa sheegin dirirkii hebelaa markii la degtay inuu roobkaysa kaysaa imaanayo mayaay iyo maanta ma arkaysaa roob waqooyiba u imaanayo kuleey markay abaar noqotona soo ma sheegin dirirka xaggow ka mara xaggow ka mara sanadkan abaar inay noqonayso saas buu leeyahy iyo waniyaaxatu baroordiiqa maydka loo baroordiiqa intaba waa umuuruuljaahiliya marka umuuruuljaahiliyana waxaa weeye waxa weye waa madmuum wa qaala wuxuuna dhahay anniyaaxatu annaa'ixatu naagta baroordiiqda baroordiiq ogtiin qolo walba si u baroordiiqdaa dhabarka imaqan araxda imaqan iyo beenbeen waxaasoo kale annaaixatu midda qaylisa oo oyda idaa lam tutub haddaysa toobad keenin qabla mowtihaa tuqaamu yowma alqiyaama waa la joojinaa qiyaamaha wa calayhaa iyadoo korkeeda uu yahay sirbaalun qamiiso min qadiraanin laami laami karkaray ama nuxaasta karkaraysa maaratay maar karkaraysa oo maarta maartaad midda wax lagu alxamo soo maa maarta wax lagu alxamo dhalaashan ay jidhka ku dhegaysaa soomaal iyo laami iyo wadircun iyo maanta ma arkaysaa cabuuro min jarabin isagubaa cadha ka samaysa kaasu jirkiyaa ta'aakula markuu jirkii ta'aakula hadhow maxaa lagu daaweyna laami kululaa lagu daaweyna tiina waa cuncune oo xanuunu ka ziyaadime tanna waa gubaysaa marka marka waa balaayo balaayo ku bedel waa cadha waxaa laisku bedela iyo laami aan weligaa kaa joogsanayn waqaala wuxuu dhahay annaaixatu naa'ixadii midda borordiiqda idaa lam tatub haddayna toobadkeenin qabla mowtiha tuqaamu yowma alqiyaamati qiyaamo ayaa la joojinaya walxaal calayhaa korkeedana sirbaalun qamiis uu yahay iyo cabuuro min qadiraani laami ama nuxaas ah ma garatay maar dhalaalsan iyo wadircun cabuuro min jarabin oo cadha kan markuu dirkiisa cunayda cadhada iska dhay ay maaqo wixii looga dhayay laami kulubuu noqona tanna uma roona tanna uma roon ilaahuna cadaabi rawaahu muslim walahumaa muslim iyo bukhaari waxaa u sugnaaday can zayd bni khaalid aljuhani radi allahu canhu qaala wuxuu dhahay sallaa lanaa rasuululah sal alla alayh wasalam rasuulka na tuji ey sallaa bina wowna tujiyey oo asagaa macnaa salaaddii imaam noogu ahaa salaata subxi salaaddii subaxuuna tujiyey bilxudaybiyati meesha la yidhaahdo waa meel xaramka maka markii laga soo galo dhinaca madine laga yimaado ashumaysiyaa la yidhahdaa raggii meelahaas joogi jira waa ay yaqaaneen maka iyo raggay ka shaqayn jiray waa ay yaqaaneen iyo raggii dhulkaas joogi jiray inay nagala joogaana dhece karto sallaa lanaa rasuulu lahi sal ala salaata subxi bilxudaybiyati ayuu nagu tukaday waa meesha nabigu markuu calayhi salaatu salaam sulxudaybiya meesha uu ka galo hasha fadhiisatay waa biabi ummi sal allau wasalam calaa itri samaa roob da-ay gadaashiisa oo kaanad min alleyl ahaada hameenkiiba roob miroo kaysakayse ahaa da-ay subaxdiiu marka natiyo iyadoo xalay roob mira oo doo dhamma oo carfa iyo biyo u yahay calaa iri samaa'in roob da samada roobaa looga jeeda roobkaasoo kaanadaha min alleyl roobka aminkiida mir baan dhahnaa soo maa roob da falama insarafa salaaddii marku ka baxo aqbala cala annaasi kusoo jeestay markuu salaaddii saan ka salaana dhaqsaday dadkiiu kusoo jeestay faqaala mar qaala markaas qaala wuxuu yidhi yanii faqaala markaasu wuxuu yidhi hal tadruuna ma og maadaa qaala rabbukum rabbigiinnu wuxuu yidhi roobkan markuu doo ilaahay dadkan saa ugu necmeeyey rabbigiinnu wuxuu yidhi moogtiheen qaaluu waxay dhin allahu warasuulu aclam alla rasuulkiisaa yaqaano ma naqaan qaala wuxuu yidhi qaala